بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نواصب الفعل المضارع waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna bogga labiyo sagaashanaad oo ficilka mudaaric nasbihiisa aynu kaga hadlayno ficilka mudaaric nasbihiisa iyo ereyada nasbinaya ficilka mudaaric waa la nasbiyaa waxaana caamilka nasbiyaa uu noqonayaa an daahiro ah ama lan ama key ama idan afartaa mid ayaa ficilka nasbiya haddaba waxaa jira mararka qaar lix jeer oo anta mudmaro laga dhigo oo antu iyadoo qarsoon oo xadfan ay haddana ficilka nasbini nawaasibulficli ficilka kuwa nasbinaya ficilkii almudaarici mudaarica ahaa wa yunsabu waa la nasbin ficilka bilan ayaa lagu nasbin ereyga lan-a ayaa ficilka lagu nasbini haddaba lantu waa inay ficilka xagga dambe ka marto waa inay xagga hore ka marto laakiin lama ogola inay xagga dambe ka marto ereyga lan ihi saddex shaqo ayay qabataa carabiga dhexdiisa kow horta ficilka lafdigiisa way nasbisaa laba xadadka iyo dhacdada way anfidaa saddex waxay samaysaa istiqbaal ayay u beddeshaayoo ficilkii hadduu xaali iska ahaan kari lahaa mustaqbal bay ka dhigtaa waa xarfu nasbin wa nefyin wa ikhtisaasin bilmudaaric waa xaraf ficilka nasbinaya isla markaa haddana waa xara ficilka masderkiisa anfiyaya isla markaa haddana ficil mudaaric bay khaas ku tahay oo waa xarful istiqbaal oo istiqbaal bay u beddelaysaa waxaa ninka zamakshari la yidhaahaye wadaadka ah maxamuud binu cumar ama jaarullaahi ama zamakshari waa min a'imati almuctasila ninkaasi wuxuu qabaa inuu nafyigeegu taabiid yahay tawkiidna ay ku tusto welibana waa ta'biid nafyigeegu tawkiidna way ku tusaysaa haddaba haddaynu wadaadkaa raacno oo lonta nafyigeegu waa ta'biid la qaato arrin aad u khaldan oo u foolxun baa ka soo dhacaya culimmadu waxay yidhaahdeen wuxuuna ka fikirinba aayaadkan lanabraxa calayhi caakifiin iyo falan ukallima alyowma insiyan oo kale falan ukallima weligayba hadli maaya ma waa alyowm baa lagu qayday falan ukallim alyowma alyowm baa lagu qayday maantadan hadli maayo oo insi la hadli maayo nabraxa calayhi caakifiin weligayo waannu dul fadhiyaynaa ma ahaa waa xataa yarjica ilaynaa muusaa baa lagu qayday hadduu nafyigu taabiid yahay qaydkaa lama aqbaleen maxamed ibnu maalig oo ninkaa ah sheekha alfiyada qorayhi wuxuu yidhi wadaadkaa zamakshari waxaa ku kelifay buu yidhi taabiidka fikradda muctasilada ayuu doonayaa inuu suuq u sameeyo oo odhanaysa ilaahay lama arko aakharo muctasiladu waxay qabaan ilaahay la arki maayo aakharo markaa tidhaa xadiidka muslimka ku qoran ee rasuulku uu yidhi sida addayaxa u arkaysiin leylatal bederka isagoo ah ayaad rabbigiin u arkaysiin xadiidkaa maxaad kaga jawaabaysiin marka la yidhaah waxay leeyihiin aayadda ayaa ko laga hormarinayaa xadiidka aayad buu ilaahay nebi muuse kula hadlayuu ku yidhi lan taraanii lantuna waa nefigeegu waa ta'biidoo adduun iyo aakharaba lama ma dhacayo waxaa lagu anfiyaabay qabaan lan taraani muuse weligaa ay arki maysid xataa aakharaadanio arkayn buu ilaahay ku yidhi buu yidhi halkaasuu la maray kolkaa lanta haddaad nafigeega taabiid ka dhigto waxaa ka soo dhalan doona madhabkii muctasilada ayaa ka soo baxaya si haddaba madhabkaana aad uga badbaadid macnaheega saxda ana aad u heshid lantu waa xarfu nafyi laakiin nafyigeegu ta'biid maaha haddaynu aragno aayaddan qur'aanka ee rabbi uu ku leeyahay lan yakhluquu dubaaban ta'biid bay hadda lantaasi tahay laakiin ta'biidnimadu waxaa laga faa'iidaystay qaraa'in khaarijiya iyo adilo ka baxsan lanta ayaa laga faa'iidaystay saddex qodob ayay culimadu isku qabteen qowlka muctamedka ana waynu arki doonnaa saddexda qodob ay isku qabteen waxaa weeye saddex qodob ayay culimmada luqaddu isku qabteen ereyga lan a marka laga hadlayo lan ma laa iyo an laysku jarjaraybaa qolaa sidaa qabta laa iyo an laysku jarjaray inay tahay oo laadiina alifkaa laga jaray bay yidhaahdeen antiina hamsaha laga jaray bay yidhaahdeen kolkaa maxay noqotay laa iyo an laada alifka ka jar antana hamsaha ka jar maxaa soo hadhay lan kolka lantani xagga nefyi ahaanta laada laamkaa laa ka taagan bay yidhaahdeen xagga nasbin ahaantana nuunka ayaa an ka taagan bay yidhaahdeen kolkaa murakab bay qoladaasi qabaan oo laa iyo an la ysku daray qolo sidaasay ayay lantii ku macneeyeen xarfulmurakab qolona waxay yidhaahdeen lantu waxa weeye ereygii laa ahaa unbaa alifkiisa dambe nuun loo bedelay alifka dambe unbaa nuun loo bedeley iyaguna waxay qabaan laadu lantan aad arkaysiin waa alifkii dambe oo nuun loo bedelay uun iyaga laftooda qowlkaasi maaha qowl saxiix ah ama muctamad ah oo waxaa la yidhi waa la arkay nuun alif loo bedelo oo ilaahay baaba qur'aanka ku yidhi lanasfacan binnaasiya lanasfacan nuunkiibaa alif loo bedelo alif baa loo qoraa nuun alif loo bedelo waynu aragnaye halkaynu ku aragnay baa la yidhi alif nuun loo bedelo cagsigaa xaggee lagu arkay alif nuun loo bedelo xaggee baa lagu arkay taa ayaa iyaduna meesha wax alla waxay kaga jawaabaan ayay waayeen qowlka saddexaad ee muctamadka ah waa lantu inay xarfulbasiid tahay oo iyadoo lan ah uun la arkay carabina ay lantaa ah uun ugu hadashay lan waa xarfulbasiid iyadoo lan ah uun baa la arkay wax alla wax kaloo halkaa ku jira oo u qarsoon oo u dambeeyaana ma jirto kelmaddaa lan ah wa yunsabu waa la nasbin bilan kelmadda lan ah ayaa mudaarica lagu nasbin naxwu la nabraxa ka zuuli mayno oo kaleba weeye haddaba la nabraxa saddex su'aalood ayaa layna weydiinayaa aaway ereyga wax nasbinayaa waa lan aaway ka la nasbinayaa waa nabraxa aaway calaamatu nasbihi waa fatxaha nabraxa ka muuqda la nabraxa ka zuuli mayno lamanqadaa markuu dhammaaday alkalaamu kalaamkii cala alxaalati xaaladdii laga hadlayey allatii xaaladda yurfacu la rafcinayo fiihaa dhexdeeda almudaaricu mudaarica hanaa wuxuu ku labaysiiyey bilkalaami kalaam iyo ka hadal cala alxaalati xaaladdii laga hadlo allatii xaaladda yunsabu la nasbinayo fiihaa dhexdeeda wadaalika kaasi idaa dakhala markuu galo calayhi dushiisa xarfun xaraf oo min xuruufin xuruuf ka tirsan arbacatin afara afar xaraf midkood markuu galo weeyi wehiya afartaasi lan weeyi wa key weeyi wa idan weeyi wa an weeyi wa bada'a wuxuu ka bilaabay bilkalaami kalaamkiiyo hadalkiibuu ka bilaabay calaa lan lan laga hadlayey li'annahaa lantu mulaasimatun waxay laasimtaa linasbi nasbaha ayay laasimtaa bikhilaafilbawaaqii inta soo hadhayse way khilaafsan yihiin idan aan wax nasbinayn baa la arkay an aan wax nasbinayn baa la arkay kay aan wax nasbinayn waa la arkay laakiin ereyga lan ihi weligeedba iyadu wax waa inay nasbisaa saasaa looga bilaabay laakiin ha moodin lantu inay umulbaab tahay ereyga umulbaabkihi waa an ereyga baabka hogaaminayaa waa an haddana antaa lagama hadle lan baa la ayuu sheekhu ka horraysiiyey lan wuxuu uga horraysiiyey waa mulaazimatu linasbi nasbaha ayay laazimtaa waxaa la yidhi nasbaha maadaamay laazimto xagga camalkana ikhtisaaskay ka heshay ikhtisaaska shaygu hadduu khaas yahay waa waa inuu camal sameeyaa ama khaasun bilasmaa ama khaasun bilafcaal kuu dooni ha noqdee khaasba hadduu yahay waa inuu camal sameeya hadduu mushtarag yahayna waa inuuna camal samayn lantu camalfalkeega waxay ka keentay xagga ikhtisaaska nasbinta ay ficilka nasbinaysana waxay ka keentay an bay shabbahday an ayay shabbahday oo ereyga an ah ayay shabbahaysaayooan ognahay liannahaa iyadu mulaazimatun waxay laazimaysaa linasbi nasbaha ayay laazimi bikhilaafilbawaaqi kuwa baaqiga ihse way khilaafsan yihiin wa khatama wuxuu ku gebagebeeyey afarta xaraf wa khatama wuxuu ku gebagebeeyey bilkalaami ka hadal buu ku gebagebeeyey calaa an an uu ka hadlo sheekhu wuxuu u dembaysiiyey an sababtu waa liduulilkalaam hadalka ayaa fara badan oo dheer calayhaa anta laga hadlayo hadalka an laga hadlayaa wuu fara badan yahay xagga dambe ii mari buu yidhi maadaamay hadal badan tahay kuwa hadalkoogu kooban yahayna ii soo qadin buu yidhi wa lan kelmadda lan ihi xarfun horta waa xaraf lan ismina ma aha ficilna ma aha af carabiga marka la joogo waa xaraf wa lan xarfun xaraf weeyi xarafka oo yufiidu faa'iideeya annafya nefyi iyo diiddo ayay faa'iideysaa walistiqbaala istiqbaalna way faa'iideysaa bilitifaaqi sida laysku waafaqsan yahay nefyi iyo istiqbaal labadaasay faa'iideysaa walaa yaqtadii nasbana way samaysaa kaa ku darso walaa yaqtadii ma keeno taabiidan taabiid nafyigeegu taabiid inuu noqdo keeni mayso oo muctasiladaa sidaa qabta khilaafan waxaanu khilaafaynaa lizamakshariyi wadaadka zamakshari baanu khilaafaynaa fii unmuudajihi kitaabkiisii unmuudajka markuu ka hadlayey inay taabiid faa'iidayso ayuu sheegay walaa ta'kiidan ta'kiidna ma faa'iidayso khilaafan waxaynu khilaafaynaa lahu isla zamakshari un baynu khilaafaynaa fii kashaafihi kitaabkiisa kashaaf baanan ku khilaafaynaa kashaafkana wuxuu ku tilmaamay waa kitaab qur'aanka uu ku sharxay eh oo tafsiir qur'aanka ah uu qoray weeyaane inay ta'kiid samayso ayuu sheegay bal qowluka qowlkaaga lan aquuma a tidhi ma kacayo muxtamilun waxa uu badhaa lian turiida inaad uga jeedo bidaalika arrinkaa annaka adigu laa taquumu abadan weligaa inaadan kacayn oo istiqbaalba nafigeegu nafyigeygu ta'biid buu noqonaya iyo wa annaka adigu laa taquumu inaadan kacaynin fii bacdi azminati almustaqbal sabenadan mustaqbalka ee soo socda bedhkood dhexdooda inaadan ka caynin wa huwa muwaafiqun wuxuu waafaqsan yahay liqowlika qowlkaaga laa aquumu a tidhi waa laa aquumu oo kaluun buu ka dhigan yahay fii cadami ifaadati ta'kiid xagga ta'kiidka faa'iidayntiisa la'aantiisa sida laa aquumu ayna tawkiid u wadan unbayna lan aquumana tawkiid u wadanin buu ku yidhi uma dhacdo lan kelmadda lan ihi liducaa'i duco uma dhacdo ereyga lan ihi duca uma dhacdo oo af carabiga lan duca faa'iideynaysa lama hayo walaa taqacu dhici maysa lan kelmadda lan ihi liducaa'i duco uma dhacdo khilaafan waxaynu khilaafaynaa libni saraaj sheekha ibnu saraaj la yidhaah ayaynu khilaafaynaa walaa xujata lahu xujana uma haysto fii maa ka istadalla bihi uu deliishaday oo min qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ah qaala rabbi bimaa ancamta calaya falan akuuna dahiira lilmujrimiin falan akuunadaa ayuu sheekhaa ibnu saraaj la yidhaahdaa yidhi ducaa'iyo weeyaanoo lamtu hadda ducay faa'iideynaysaa sheekheenna kitaabkan qoray ayaa laftiisu kutubtiisa kale lantu inay duca faa'iidayso ku sheegay kitaabka muqniga ah wuxuu ku sheegay lantu inay duca faa'iidayso sidan uu diidan yahay ayuu ku sheegay kitaabka muqniga ah kitaabka owdaxa ah sheekheennani wuxuu diiday inay lantu duca faa'iidayso sida kitaabkan oo kale kolka kan iyo waxa iswaafaqsan awdaxa kitaabka muqnigi ihina siduu diidan yahay ee ibnu saraaj uu ku haysto ayuu waafaqay aayaddan qur'aanka abaa ah la yidhi haddaba waa maxay macnaheegu qaala rabbi bima ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin waa nebiyullaahi muuse hadlaya qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow bima ancamta bisababi incaamika ilaahw nimcayntaada darteed calaya aad ii nimcaysay aniga dushayda ilaahow nimcaynta aad aniga ii nimcaysay falan akuuna ilaahayow yaana noqonin waa allabari falan akuuna ilaahayow yaanan noqonin dahiiran mid ugu hiiliya lilmujrimiin dembiilayaasha ilaahow nimcaynta aad ii nimcaysay waxaan kaa baryayaa inaanan noqonin mid dembiilayaasha ugu hiiliya haddaba waa duco markaan sidaa ku macnayno waana sida culimmadu ay diidan yihiin in lagu macneeyo ilaahow yaana noqonin mid dembiilayaasha ugu hiiliya sidaa maaha waxay culimmadu yidhaahdeen waxa weeye qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow bimaa bisababi maa kii dartii ancamta calaya aad iigu nimcaysay falan akuuna noqon maayo yaanan noqonin ha odhani yaanan noqonin waa duco falan akuuna ahaan maayo dahiiran mid ugu hiiliya lilmujrimiina dembiilayaasha saasaynu aayadda ku macnayni sidaa dambe ayaynu ku macnayni ilayn ereyga lan ihi af carabiga marka la joogo duca ma keene mudaciyan wuxuu sheeganayaa ibnu saraaj anna macnaahu hadalkan macnihiisu inuu yahay fajcalnii ilaahow iga yeel laa akuunu mid aan ahaanaynin inuu u hiiliyo dee dembiilayaasha hadduu ilaahay caafimaadku siiyo oo dembiilo ugu hiiliso ama ilaahay cuud iyo hanti ku siiyo oo dembiile ugu hiiliso ogow dembigaagu inuu weyn yahay dembi nimcadii ilaahay ku siiyey ee ay ahayd inaad ka mahadnaqdo ayaa dulmi aad ku qabatay oo dembiile ugu hiilisay muddaciyan wuxuu sheeganayaa ibnu sarraaj anna macnaahu macnaha qowlkaas aayaddaasi inuu yahay fajcalnii ilaahow iga yeel laa akuunu midaan noqonin dahiiran lilmujrimiin dembiilayaasha mid u hiiliya waa liimkaan maxaan sheekh haddaba ku diidnay ibnu saraaj ilayn waa ducaa'iya buu yidhi maxaan ku diidnay ducaa'iyada liimkaani xamlihaa waxaa suurtagal ah in lagu xambaaro cala nafyi nafyigii almaxdi badhaxala ah lantu nafyi bay faa'iidayn jirtay ducaa'iyo waxa la odhan karaayoo qudha marka kii ay faa'iideyn jirtay laga quusto miyaa nafyigii maxdiga ahaa laga quustay jawaabtu waa maya waa liimkaani xamlihaa xambaarkeega ayaa suuroobaya calى nfyi nfyi lagu xambaaro nafyigii almaxdi maxdiga ahaa wa yakuunu wuxuu noqonayaa daalika kaasi mucaahadatan ballanqaad minhu nebi muuse ka yimid lilaahi ilaahay uu u ballan qaadayo subxaanahu wa tacaala allaa yudaahira inuuna xoojinaynin mujriman dembiile jazaa'an isagoo ka abaalnaqayoo jaze uga dhigaya litilka nicma nicmadaa ilaahay bixiyey allatii nicmada oo ancama bihaa uu ugu nimceeyey iyada calayhi isaga dushiisa ilaahay ilaahayow nimcadaa aad isiisay mahadnaqeega waxaan ka dhigayaa anigu nin daalimo isberber taagi maayo intaa igu ogow buu yidhi walaahiya lantii ma aha murakabatun mid layskaga geeyey min laa'an laa'an laysku geeyey ma aha oo ragga qaar baa qaba lantu laa'an bay ka timid haddii laa'an aynu qaadanno laadiina alifkaa laga jaray antiina hamsahaa laga jaray lan bay noqotay sidaasay leeyihiin sidaana odhan mayno walaahiya iyadu murakabatun mid laysku geeyey ma aha min laa'an laa'an layskaga geeyey oo fa xudifad la xadfay alhamsatu hamsihii takhfiifan loo xadfay fudaydin walalifu aliftii laadana la xadfay liltiqaa'i saakinayn laba reeban kulankood dartood loo xadfay khilaafan waxaan khilaafaynaa lilkhaliili sheekhi khaliil khaliil oo a'immadii luqadda ah ayaa qaba lantu inay laa-an ka timid walaa asluhaa asalkeeguna ma aha laa ma ahayn laa ereyga laa ah asalkeegu ma ahayn oo fa ubdilat ilalifu aliftii baa la beddelay odhan maysid nuuna nuun baa loo beddelay khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilfaraa sheekhii farro la odhan jiray baan iyadana ku khilaafnay oo farra wuxuu qabaa lantu inay laa ka timid alifkana nuun loo bedelay su'aal quraa la weydiiyey waxaa lagu yidhi war nuun alif laga dhigo waa la arkay oo ilaahay baaba ku yidhi suuratulcalaq lanasfacan binnaasiya lanasfacan macallimiinta bal weydiiye sida loo qoro lanasfacan caynkaa nuun kama dambeeye alif baa lagu taagaa misxafkeennan hadda eega kitaabkan qur'aanka qur'aankaa ah haddaad eegtiin lanasfacan alif baa kor taagan laakiin nuun ma qorna waxaynu ognahay in nuunka alif loo bedelo laakiin alifka in nuun loo bedelo taa lama ogeyn baa la yidhi taas lama ogeynoo waa war cusub xaggeed ka keenteen xarafka koobaadee ficilka mudaaric nasbinayaa antaa ayuu noqday lantaa ayuu noqday calaamatu nasbaha ah ficilka mudaaric maxaynu ka dhignaa hadduu saxiixulaakhir yahay fadxa daahira hadduu muctalulaakhir yahayna wowga iyo ya-da fadxa daahira ka alifka ku bukana fadxa muqadara hadduu amhilatulkhamsa yahayna xadfunuun intaasaynu kaga baxnay wa bikay kay baa lagu nasbin wayunsabu almudaaricu baa loo qadaraya wayunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaarica ayaa la nasbin bikey key baa lagu nasbin keydii almasderiyati masderiyada ahayd ee masderka dhalaalin jirtay keyda masderiyada ah ee masderka dhalaalisa taa ayaa lagu nasbinayaa baa lagu yidhi key baa wax nasbinaysa haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen in la isticmaalo keyda inuu laam ka horeeyo si toos ah iyo in la isticmaalo keyda inay an ka dambayso si toos ah iyo in la isticmaalo keyda oo an iyo laamtoona midnaba aan wadanin laakiin laamka hore la qadaro iyo in la isticmaalo kiyoon midna wadanin laakiin anta dambe la qadaro iyo in la isticmaalo kiyoo labadaba ay wadato oo xagga horena laam baa ka xiga xagga dambena an baa ka xiga shantaa isticmaalood ayaa ereyga kay a loo isticmaalaa luga alcarabiya waa shan isticmaalood kaydii laam baa ka horreeyo waa likey iyo maye kayda an baa ka dambeeyo waa kay an iyo maye laamna kama horreeyo anna kama dambayse kaafka laakiin qadaran waa kay qura oo likey baa la qadarayaa iyo maye midnaba kama horreeye an baa la qadarayaa dabadeed kay an baa la qadarayaa iyo maye labadaba way wada sidataaba labadaba way wada sidataayoo likey likey an oo kale weeye shantaa isticmaalood ayaa keyda haddaba horta loo isticmaalaa culimmadu waxay yidhaahdeen tan naasibadiihi waa ta laamku uu ka horreeyo laam muuqda oo lafdiya ayaa ka horreeya ama laam baa la qadarayaa iyada horteed labadaa jeerba keydu waxay noqonaysaa naasibo sababtuna waxa weeyaan haddii laam uu ka horreeyo keydu xaraf jaar noqon mayso keydu xaraf jaar lama ogolo laba xarfuljar oo isku xiga mid baa shaqo la'aan noqonaya awoodaa dayacmaya waxaa la doonayaa laba erey hadday isku xigaan in laba shaqoo kala duwan loo sameeyo keyda hadday laam uu ka horeeyo laamku waa xaraf jaar waa kow keyda haddaba haddaan iyadana xarfuljar ka dhigno laba xarfuljar baa ayaa kulmaya wadaad baa beri wax ka qoro wuxuu yidhi laba xarfuljar oo kulmaa waa dameer dameer ku xidhiidhi buu yidhi dameer dameer ku xidhiidhi suurtagal ma aha buu yidhi macnaahaan wuxuu u jeedaa isma hagi karaan kol haddii labadii midna una caqli lahayn buu leeyahay dee isma hagayaan suurtagal maaha inay isaga labadan xaraf ee isku macnaha ah waa saasoo kale awoodaa lumaya kolka lama ogola waa inaan keyda dambe aan ka dhignaa inay tahay naasibo laamka horena aan ka dhignaa xaraf jaar inuu yahay si shaqadu ay u kala baydho mid kastiba shaqo u gooniya buu qabanayaa wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaarica waa la nasbin bikey baa lagu nasbin kaydii almasderiyati masderiyada ahayd haddaba kayda waxaynu shardi uga dhignay almasderiya kaydu waa inay masderiyo noqotaa oo shardi baynu ku xidhnay masderiye ah waxay inaga saaraysaa kayda loo yaqaano mukhtasarada min kayfa aan odhan jirnay sida gabayga hoosta ku qoran oo kale kay tajnaxuna ilaa silmiin wamahuiraan qatlaakum wallada alxijaa'i taadarimu mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun nin gabayaa ah, ayaa gabay tirinaya tolkii ayuu la hadlayaa wuuna tirtirsiyayaa wuxuu ku yidhi kay tajnaxuun ay kayfa tajnaxuun sideemaad ugu leexanaysiin ilaa silmin heshiis seed heshiis u codsatiin wamaa hu'irad looma soo aarin qatlaakumu raggiinnii la laayey raggiinnii la laayey kiyoon loo soo aarin heshiiska maxaa idinka dana buu yidhi wallada alhaydjaa'i dagaalka debkiisi iyo ololkiisiina tadarimu ayba ka shidmaysaa ayay ka baxaysaa tolkii buu la hadlayaayoo saddex qodob oo khalada inay galeen ayuu tilmaamayaa qodobka koowaad gacantu iyagay ku dhacday cidda gardaran baa heshiiska keenta horta kow ciddii gardarrida lahayd heshiisku kama iman buu yidhi waxaan u arkaa buu yidhi halkaa inaad khaldanteen markaad idinku heshiiska codsateen waa kow dhinaca labaad wuxuu ka eegay dad baa laydinka laayey oo dadkii laydinka laayey umaydaan soo aaran buu yidhi kol haddii dad laydinka laayey oo aana ay idinka maqan tahay waa qodobka labaadee seed heshiis u codsatiin buu yidhi qodobka saddexaadee caqliga ka fog hadduu dagaalkii qaboobay oo laysku soo hub urursanayo inunba heshiis la magacaabi karaaye dagaalkiiba saw ka socda buu yidhi saddexdaa qadiyadood dartood waan idinla yaabanahay buu leeyahay sababta aad heshiis ku codsanaysiin kay tajnaxuuna seebaad ugu leexanaysiin ilaa silmin heshiis sideebaad ugu leexanaysiin wamaa thu'irad loomaba soo aarin qatlaakumu raggiinnii la laayey walladalhaijaa'i dagaalka dabkiisii iyo ololkiisiina tadarimu halkanay ka ololaysaa sidee weeyi buu idhi markaa haddaba kaydaasi kay tajnaxuuna kaydaasi waa kayfe fa'dii laga jaray wuxuu ahaa kayfa tajnaxuun markaa kay tajnaxuuna buu ugu dhawaaqay wa bikay baa lagu nasbin kayda almasderiyati masderiyadaa ah naxw likay laa ta'sow inaydaan warwarin oo kaleba weeye likay laa ta'sow hadda laamkii baa toos uga horreeya laamkaasi waa xaraf jaar kaydaasina waa masderiyo laadaana faasil baa laga dhigaayo kayda iyo ficilka mudaaric waxaa la ogol yahay in laa lagu kala fasliyo sidaa aayadda qur'aanka aba loogu kala fasliyey culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa kaloonu ogol lahay in maa lagu kala fasliyo maa sida gabayaaga gabayga sharaxa hoose uu qorayo xagga hoose ayuu gabayaa sharax ayuu ku qorayaa aradtu likaima yaclama annaasu annahaa saraawiilu qaysin waalwufuudu shuhuuduun aradtu waxaan doonayey buu yidhi likaima yaclama annaas dadku inay ogaadaan annahaa tani saraawiilu qaysin qays saraawiishiisii inay yihiin waalwufuudu wafdiyaduna shuhuudun iyagoo goobjooga waxaynu u jeednaa likay maa yaclama annaas kaydaas iyo yaclamada waxaa lagu kala saaray maadaasaa lagu kala saaray zaa'idada ah likay yaclama halkuu ka odhan lahaa ayuu likay maa yaclama annaas yidhi waa maa zaa'ida ah baa lagu kala fasliyey haddaba kayda iyo mudaariceega laa waa lagu kala faslin sidaa aayadda qur'aanka ah likay laa ta'sow maana waa lagu kala faslin sidaa gabayaaga likay maa yaclama annaas haddaba laamkani waa xaraf jaar kayduna waa masderiyadii ta'sow waa ficil mudaaric oo mansuub oo amhilatu lkhamsa ah calaamatu nasbihiisuna waa xadfu nuun laamkii muxuu jiray markaa laamkii likay ahaa ma makayda xarafka abuu ah jiray ma xaraf xaraf jarayaynu aragnay waa maya laamkaasi maadaamuu xaraf jaar yahay kaydu masderka ay dhalaalinayso almasder almutasayad waxa loo yaqaano masderkaasuu laamku jerayaa masderka halkaa ku jiraa ayuu laamku jerayaa webikey ayaynu ku nasbin kaydii almasderiyati masderiyada ahayd naxu likey laa ta'sow inaydaan warwarin oo kaleba weeyi annaasibu naasibka ahaanii labaad key weeyi naasibka labaad waa key wa innamaa takuunu waxay noqoni naasibatan mid wax nasbisa ayay noqon idaa kaanat markay tahay masderiyatan masderiyo bimanzilati an an derajadeeda taalla an bay la derajo tahay wa innamaa takuunu waxay noqoni kadaalika saasoo kale idaa dakhalad markay gasho calayhaa kayda dusheeda allaamu laami markay gasho lafdan lafdiga ay ka gasha laa muuqdo xaraf jaara ka qowlihi tacaala likay laa ta'sow ay likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun ama likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun oo kale ow taqdiiran ama laamku taqdiirtaba uu ka galo sida ji'tuka waan kuu imid kay tukrimani inaad sharfiso markaana kaydaa laam baa taqdiirta kaga jira waa likay tukrimani idaa qadarta markaad qadarto anna alasla asalku inuu yahay likay wa annaka adiguna xadafta inaad xadaftay allaama laamka inaad xadaftay istighnaa'an maaran dartii baad u xadaftay canhaa iyada xaggeega aad ka maarantay biniyatihaa baad ku maarantay biniyatihaa niyada aad niyootay baanad ku maarantay fain lam tuqadir haddaadan qadarin allaama laam haddaadan qadarin kaanat waxay noqoni kay ereyga kay ihi xarfa jarin xarfuljar buu noqon oo bimansilati laami laam derajadii oo kale ah fi dalaalati xagga tusinta cala tacliili tacliilka ay ku tusayso wa kaanat anna waxay noqoni mudmaratan mid la idmaaray bacdahaa dabadeed idmaaran idmaar iyo qarin laasiman joogta'a ah shantii xaaladood ee kaydu ay lahayd laba xaaladood oo qura ayay ficilka nasbini marka si toosa laam uu uga horreeyo sida likey laa ta'saw ama laamka la qadaro sida key oo kale marka ji'tu key tukrimani labadaa jeer ayay naasibo toosa tahay baynu nidhi saddexda soo hadhayna naasibo ma aha waa markay si toosa ani uga dambayso iyo markayna waxbaba ka dembaynina an laakiin la qadarayo dabadeed iyo marka laam iyo amba ay meesha ku kulmaan saddexdaa xaaladood kaydu waxa weeye marna waa tawkiid xaraf jaar tawkiidinaysa marna iyadaba xaraf jaar ah wabidan ereyga saddexaad baynu halkan ku arkaynaa ee ficilka mudaaricisna nasbinaya wabidan wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaarica waa la nasbin biidan ayaa lagu nasbin ereyga idan ah ayaa lagu nasbin idan waa erey ficilka mudaaric nasbinaya haddaba qoridda idan la qorayo ilaa saddex qowl baa ku jira qole waxay yidhaahdeen weligeedba nuun baa loo qori idan nuun baa loo qori qolona waxay yidhahdeen may weligeedba alif baa loo qori oo idaa baa la qori idaa dhawaaqana idan baa la odhan qoraalkana idaa baa la odhan qolona waxay yidhahdeen waa la kala qaadiyo markay caamilada tahayna idan nuun baa ee idan idan alif baa loo qori markay khayru caamilada tahayna idan nuun baa loo qorayaa saddexdaa qowl ayaa idan qoraalkayga ku soo arooray camal ahaanna way nasbini shuruuday wadataa laakiin kow inay bilow dhacdo ayaa la shardiyaa ayay musadero tahay laba ficilka ay ku jirtaa mustaqbal inuu yahay baa la shardiyaa saddex inay mutasil tahay ama qasam lagaga fasliyo ayaa la shardiyaa saddexdaa shardi baa muhiim idanta u ah maxaynu nidhi idantu waa inay hadalka bilowgiisa dhacdo lama oggolo inay aakhirka marto ama inay wasad dhacda lama ogola waa inay musadero tahay sadrulkalaam waa inay dhacdaa ficilkan ay nasbinaysaana waa inuu mustaqbal yahay xaal inuu noqdo lama ogola mutasilo waa inay tahay hadday munfasilo tahayna qasan baa la ogol yahay ibnu cusfuurna wuxuu inoo keeni doonaa waxyaabo kaluu leeyahay waa la ogol yahay wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaaricii ayaa la nasbin biidan kelmadda idan abaa lagu nasbin musadaratan iyadoo xagga hore la marinayo waa shardi inay xagga hore taallo xataa xarfulcadafku hadduu ka hor maro khilaaf baa ku jira xarfulcadafka waa idan haddii aad tidhaha waa idan ama fa idan laba weji baa bannaan laakiin waxaan xarfulcadaf ahayn hadduu ka hor maro zaydun idan yukrimuka oo kale haddaad tidhaa oo zayd oo kale ka hor maro waa qasab marka ficilka in layska rafciya ilayn musadarayna ahayne wa waa la nasbin almudaaricu mudaaricii biidan ayaa lagu nasbin musaderatan tiyoo xagga hore la mariyey wa huwa ficilkan mudaaricna mustaqbalun mustaqbal uu yahay mid xagga mid mustaqbal ah mutasilun oo mutasila welibanoo la xidhiidhsanaya ow amase munfasilun laga fasli munfasiloo ka soocan biqasamin dhaar kaga soocan idan ukrimaka baad odhan idan ukrimaka haddaba idantani ficil bay nasbinaysaa ficilka ay nasbinaysayna waa ukrimo oo miimka ku jooga calaamatu nasbuhuna waa fatxaha idan ukrimaka wa idan wallaahi narmiyahum bixarbin baad odhan wa idan wallaahi baan ku dhaaranaye narmiyahum waxaanu ku toogani bixarbin dagaal waa gabay soo socda haddaba idantaasi waxay nasbisay narmiya ya-deeday nasbisay waxaana lagu kala fasliyey qasamka wallaahiya baa lagu kala fasliyey annaasibu naasibka ahaaliu saddexaad idan weeyaan wahiya idantu xarfu jawaabin waa xarfuljawaab waxaa xarfuljawaab loogu bixiyey hadalkan ay ku jirto ayaa jawaab u ah hadal ka sii horreeyey wa jazaa'in iyo xarfuljaze waxaa jaze loogu bixiyey hadalkan ay ku jirto ayaa abaalmarin u ah wax hore oo adiga laguu sameeyey baad abaalcelintiisii ka dhigaysaa wahiya xarfu jawaabin waa xarfu jawaab iyo wajazaa'in xarfuljazaa cinda sibaweyhi sheekhii sibaweyhi la odhan jiray siduu qabo wa qaala shaloobiyuun wa qaala shaloobiyuun wa qaala shaloobiyuun eg shaloobiyuun ma aha shaloobiyuun ma aha shaloobiyuun ba'a baa inoo qoran soo ma aha maxaa qoran ashaloobiyuun maxaa qoran ashalobiin baa qoran soo ma aha ashalobiin baa qoran soo ma aha eeg biin ba'daa ma haysaa biin ba'daa ba'na ha akhriin fa'na ha akhriin waqaala shaloobiyuun waqaala shaloobi eg maaha ba'na maa ereygani waa erey cajamiya baa la yidhaahdaa ba eg waqaala odhan maysid waqaala shaloofiinna odhan maysid wax labadaa u dhaxeeya inaad akhrida ayaa lagaa rabaa waqaala shaloobiin wuxuu yidhi hiya iyadu kadaalika waa saasoo kale fii kulli mawdicin meel kaste saasoo kale ayay noqonaysaa wa qaala alfarisiyu farisina wuxuu في fil aksari sida sida faraha badan waa sidaa oo de wa xarfu jawaabin wajazaa waa farisi baa odhanaya waqad tatamaxadu waxaa laga yaabaa inay u badhax beesho liljawaabi jawaab inay u badhax beesho oo xarfuljawaabun ay noqoto bidaliili annahu waxaa lagu garanayaa bidaliili annahu waxaa la deliishanayaa isaga yuqaal idan haddaa adunuka waxaan kuu malayni saadiqan inaad run sheegaysid maluhu ma abaalmarin ba maluhu ma abaalmarin ba may ma aha id laa mujaazaata wax abaalmarina bihaa iyada kuma sugna hunaa halkeennana waa jawaabuun wa innamaa takuunu waxay noqon naasibatan mid wax nasbinaysa bay noqon bihalaaثati shuruudin saddex shardi markii la helo saddex shardi haddii la helo naasibo ayay antaasi noqonaysaa alأwalu ka koobaad an takuuna waa inay tahay waaqicatan mid dhacaysa fii sadri اlkalaam kalaamka bilowgiisa falow qulta haddaad tidhaa zaydun idan oo zaydku uu ka hor maro qulta waxaad odhani ukrimuhu zaydun idan zaydun idan hee zaydun idan ukrimuhu ukrimu waad iska godi waa birafci zayd haddaa waan maamuusi ukrimuhu ahaani ka labaad an yakuuna alficlu ficilku waa inuu yahay bacdahaa iyada dabadeed mustaqbalan mid mustaqbala oo la soo wado oo iman doona falow xadadaka shaksun qof hadduu kuu sheekeeyo bixadiidin sheeko hadduu kaaga sheekeeyo oo fa qulta aad tidhaahdo idan haddaa tasduqu run baad sheegaysaa haddadanaad run sheegaysaa rafacta waad rafcini li'anna almuraada bihi waxaa loo jeedaa alxaal waa wakhtigan hadda taagan athaaliu ka saddexaad allaa yafsila allaa yafsila allaa yufsala yaan la kala faslin baynahumaa dhexdooda bifaasilin faasil yaan lagu kala faslin hayrilqasami aan dhaar ahayn sida idan ukrimaka oo kale wa idan wallaahi ukrimaka oo kale qaala shaaciru nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey wuxuu yidhi idan wallaahi narmiyahum bixaarbin yushiibu tifla min qabli lmashiibi mufacalatun mufaacalatun facuulun mufaacalatun mufaacalatun facuulun idan wallaahi narmiyahum bixaarbin yushiibu tifla min qabli lmashiibi idan haddaa xasaan baa gabaygan lahaa bay culimmada qaarkood yidhaahdeen qaarna waxay yidhahdeen xasaan ma lahayn idan haddaa wallaahi baan ku dhaarannaye narmiyahum waxaannu ku gani doonnaa bixarbin dagaal baan nimankaa ku tooganaynaa yushiibu ciraysiiya adifla ilmaha yar ciraysiiya min qabli almashiibi xilligii cirradaba isagoon gaadhin dagaal ayaannu ku qaadi doonnaa carruurtu ay ay ciroolayaal noqonayaan xilligii cirradaba iyagoon gaadhin haddaba ereygaa yushiibu ah gabayada qaarkood yushiibu bay qoraan oo daa la godaa adifla mafcuulun bihi baad ka dhigi markaa eh, mafcuulun bihi mansuub waxaa laga yaabaa inaad yashiibu akhrido ama tashiibu ama yashiibu yashiibu haddaad akhrido ood ya-da fadxiso adifludu faacil buu noqono waad iska godi idan wallaahi baan ku dhaarannaye narmiyahum waxaanu ku toogan bixarbin dagaal baanu ku toogan yashiibu uu ciraysanayo adiflu ilmaha yari min qabli lmashiib xilligii cirada ka hor ayuu ciraysanayaa maxalushaahidka beydkaasi waxa weeye idantii waxay nasbisay narmiyo ayay nasbisay faasilkuna waa qasam oo wallaahi baa lagu kala fasliyey ereyga wallaahi ee dhaarta ah ayaa lagu kala fasliyey wax mushkiladiina halkaama taal walow qulta haddaad tidhaa idan yaa zaydu haddaad tidhaayood munaadaha keento yaa zaydu ah qulta waxaad odhani ukrimuka oo waad iska godi birafci wa kan waxaa la mida in qulta haddaad tidhaa idan fi daari ukrimuka haddaad tidha oo fi daari aad ku kala fasliso ukrimukada waad iska nasbini wa idan yowmaaljumcati ukrimuka haddaad tidhaa oo idanta iyo ukrimadii aad yowmaaljumca darafa ku kala fasliso kullu daalika waxaasoo dhani birafci rafcu ku sugnaaday saddexdan mas'ale ee dambe waa munaadaha marka lagu kala faslinayo iyo sida aynu arkayna darafka marka lagu kala faslinayo iyo xarfuljarka marka lagu kala faslinayo laa inuu soo qaatay ahayde laada haddii lagu kala fasliyana waa la mide afartaa qowlba lama ogola laakiin sheekhii ibnu cusfuur wuxuu u soo qaatay munaadaha idan yaa zaydu ibnu cusfuur baa qaba in la ogol yahay idan fidaari ibnu cusfuur baa qaba jaariya majruurka in la ogol yahay idan yowmaaljumcati ukrim ukrimuka ibnu cusfuur baa qaba darafka in la ogol yahay saddexdan laadii unbuu ka tegey gabay baa jira kitaabkaygu hoosta uu ku qorayo bal hadda ila soco waa ibnu cusfuur intii uu isagu oggolaa acmil idan idaa atadka awalaa wasukta ficlan bacdahaa mustaqbalaa waxdar idaa acmaltahaa an tafsilaa ilaa bixalfin aw nidaa'in aw bilaa wafsil bidarfin aw bimajruurin calaa ra'yi bni cusfurin ra'iisi nubalaa wain taji bixarfi cadfin awalaa faaxsanu lwajhayni anla tucmilaa ama anla tacmala ama anla tucmila acmil waxaad camal siisaa idan ereyga idan ah waxay camal falay oo ficilka mudaaricay nasbin idaa atadka markay kuu timaaddo awalan iyadoo bilowga dhacday shardigii ma arkaysaa saddexdii shardi waa inay bilow dhacdadiibuu halkaa ka hadlayaa acmil camal sii idan ereyga idan ah idaa atadka markay kuu timaaddo awalan iyadoo awelka dhacday waa kow oo wasuqta aad kaxayso ficilan ficil bacdahaa dabadeed mustaqbalan mustaqbal ah mustaqbalkaasina waa shardigii labaad waxdar ka digtoonow idaa acmaltaha idan markaad camal siinayso an tafsila inaad fasal keentood kala fasliso idan iyo ficilkii inaad kala faslisana ka digtoonow waa shardigii saddexaad ilaa bixalfin dhaar inaad ku kala fasliso mooye waa la ogolaa dhaarta ow nidaa'in dhawaaq iyo xarfu nidaa inaad ku kala fasliso mooye ow bilaa lafdiga laaa ah inaad ku kala fasliso mooye wafsil kala fasli bidarfin daraf ku kala fasli waa jaaric darafkii ow bimajruurin majruur ku kala fasli calaa ra'yi bni cusfuur sheekhii ina cusfuur ra'yigiisa iyo siduu qabo ra'iisi nubalaa'i aqoon-yahanka oo dhan madaxda u ahaa nin sahlan hamoodin hadda ibnu cusfuur waa ra'iisu nubalaa kutubta uu sarfiga ka qoray ama kutubta uu naxwaha ka qoray waa kutub merjic loo arko oo abwaab badan runtii dib loogu noqdo ayay yihiin wa in haddaad la timaad bixarfi cadfin xarfulcadaf haddaad la timaad awalan bilowga hore haddaad idanta wow ka horraysiiso wa idan ad ama fa idan ad tidhaa fa axsanulwajhayni labada weji kooga wanaagsani allah tucmilo waa inaadan camal siinin ama allah tacmalo waa inayna camal falin in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam